bismillahi raxmaan raxiim subax wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka falaqaynta wararka idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal waa isniin taariikhdu ay ku beegan tahay lixda bisha kow iyo tobanaad sannada labada kun qodobada barnaamijka falaqaynta aad ku maqli doontaanna waxaa kamid mid a ah ciidamada israa'il oo mar kale gantaallo culus ku garaacay saacadihii lasoo dhaafay marinka khaza iyo khasaare xoogan oo ka dhashay duqeymahaasi waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan iyadoo howlgalladii ay hakadeen bilihii lasoo dhaafay oo al-shabaab ay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaankaba aysan dagaalo la gelin ayaa waxaa socdo dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ay wadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka halka ay ka wadaan waa gobolada shabeelada dhexe iyo galgaduud warkii ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doonaa iyo waxaa sababay in howlgalka uu hakad galo iyadoo ay dagaalbeeleedyo ay ka jiraan deegaana kamid mida ah hirshabeelle iyo galmudug qodobadaas ayaan ku falaqayn doonaa saaxiibayaal xubintii kalamanaya sidoo kale qaybkaha ah barnaamijkeenna waa mar kale iyo falaqaynta

anigu dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudiye rag baa biirinayo barka uu fiiraaye barqa lagu magaarin israa'iil maa boodeen bari dhexe intuu dego dhirta kuma afaysteen waa boqol yuhuudi rag baa biirinayo baarka uu fiiraaye barqa lagu magaari wadda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin baydaw garaacaywadda kuma ciyaareen barbaarada malaayeen haddaan muruuqa buuxiyo isticmaar ku baal jirin bayda garaacayn garaacay waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jeceelow markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhexgelaye waa bahal guumaystuhu kala baahsanaantiyo bayladaada jecelo markuu baadka kula helo kaa boga qaniyada burka ku dhex gelaye bushimaha dushoodiyo been weye nabaduye baruu hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti habboon ayaa idin leenahay haddii aynu ku bilowno ciidamada israel ayaa weli waxa ay wadaan duqeymaha ay ka geysanayaan marinka khaza halkaas oo bishii lasoo dhaafay ay ku dileen kumanaan u dhashay dalka falastiin oo rayid u badan waxaana ay ciidamada yuhuudda ay sidoo kale bilaabeen howlgal dhanka dhulka ah iyadoo ay xirteen xeebta marinka khaza sidoo kalena ay howlgal dhanka dhulka ah ay kusoo galeen xadka ay khaza la wadaagto israa'el ciidamada yahuudda ayaa waxaa sidoo kale ay duqeymaha aan kala joogsiga lahayn ay ku wadaan goobaha ay rayidka u badan yihiin sida masaajidda iyo isbitaalada waxaana weli ay wadaa yuhuuddu gumaadka ay ku hayso dadka reer falastiin xalay waxa ay geysatay duqeymo waa duqeymihii ugu cuslaa muddo kadib iyadoo ay xalay dileen boqolaal amaba tobaneeyo ee eh, u dhashay dalka falastiin duqeymaha ayaana weli waxaan ka hadal reer galbeedka waxaana ay weli ay reer galbeedku garab taagan yihiin israael oo ay sheegayaan in ay isdifaacayso halka wadamada islaamkuna aysan intooda badan ka hadal duqeymaha ay yuhuuddu dadka rayidka ah ee falastiin ay ku garaacayaan saacad weliba waxaana weli markaa ay wadaan ambalaasyada iyo gargaarka degdega ah hay-adaha ka shaqeeyo badbaadinta dadka ay kusoo dumeen guryaha iyadoo tobaneeyo ruux ay kasoo badbaadiyeen duqeymihi xali yahuuddu ay ka geysteen halkaasi rayidka ayaana waxaa u badan dadka waxay ku geeriyoonayaan burburka guryaha oo kasoo kordumaya kadib gantaallo aan la xisaabin oo loo adeegsanayo duqeymahan hubka aadka u culus ayayna waxay ku garaacayaan israa'il guryaha iyo goobaha ay u badan yihiin dadka rayidka ah ee gabaadka ay ka dhiganayaan hubka la mamnuuco oo aadka u daran ayaana ay yuhuud u adeegsadeen inta howlgalkan ay ka wadeen marinka khasatan iyo markii ay xamaas ay weerartay gudaha israa'il markana haddii aynu eegno iyadoo ay howlgaladii ay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka iska kaashanayeen ee ka socday gobolada dalka ay joogsadeen ayaa waxaa mar kale dib u bilaabanaya dhaqdhaqaaqyo ay bilaabayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka saacdii lasoo dhaafay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada xadka gobolada shabeellada dhexe iyo galgaduud ay wadaagaan iyadoo ay doonayaan in ay howlgalka ay halkaasi ka bilaabaan una tallaabaan gobolka galgaduud halkaas oo bilooyin ka hor ay soo baneeyeen ciidamada xooga dalka kadib markii ay kala wareegeen kooxda al-shabaab waxaa hakadka markii uu galo howlgalka kadib bilowday dagaal u dhexeeya qaar ka mida ah beelaha iyadoo inta badan gobolada mudug galgaduud shabeelada dhexe laga dareemay dagaal beeleedyadaasi iyo weliba hiiraanba oo qeybo ka mid a ah sidoo kale aanoyn qabiil la iskugu dilay waxaa keenay in dagaal beeleed uu xilligan oo shabaab lagula jiro dagaal adag uu dilaaco ee galmudug iyo galgaduud iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan oo hirshabeelle iyo waa galmudug la isku yidhaahdana uu ka dilaaco ayaan wax ka weydiiyey cali maxamuud cadow oo ka faalooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda alxamdulilah sanaaullah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulila horta howlgalkaas intiisa badan waxaan dhihi karnaa waa guuleystay laakiin guusha saxda ah waxay taha wixii markii ay soo gabagaboobaan ee dhammaystirmaanaha guusha saxda ee ah loo qiri karaa loo waa muujistay laakiin sida aan horay uga dhawaajiyaba istiraatiijiyada waxaa ku jirto waxa side effectga la yidhaahdo amaba wixii kaa hor imaan doona bidito maxaa yeele dagaalku nuuc walba uu yeelanaya waa isdilaynaa iyo madaxa iga dilin iyo caloosha iga dilina ma jirto dagaalku waa inaad si buuxda u wada gasho dagaalka sida uu leeyahay istraatiijiyo waaye oo waxaa la rabaa in aada meeshii aad qabatay nabadayso oo sideedii adeega xuquuqda lagu lahay aada siiso kadibna aad ka sii gudubto hadda macnaha haddii laakiin caqabado lagu abuuri karo way dhib badan tahay haddoo kale caqabadaha loo abuuray waxay tahay dadkii walaalaha ahaa in la isku diray si aanay meel uga soo wada jeesan oo dhibaato la sameeyey laakiin dawladdu kolley staafka koobaad oo waxbay ka qabatay oo nabad dhalinta ahayd kala dhex dhigida laakiin nabad nabadayntu saxda waxay tahay dib heshiisiin iyo cadaalad oo inay qofka cadaalad hesho maxkamad la wada saaro waxay kala tabanayeen si cadaalada lagu kala saaro markaas haddana kadib dib heshiisiin la sameeyo dib u heshiisiintaas marka la sameeyo dadka iy iswada fahmaan haddana la sameeyo ololo labaad ee haddana istraatiijiye loo soo dejiyey haddana howlgalka meeshiisa laga sii wado marka shaqo dheer dheeray ku noqonaysa awalka horena waa usheegna waxaan dhahnay awalka hore istraatiijiye sameysto tuulo waliba dadkani waxa haysta waxawaaye waa bilaa camal aqoon daraa haysato waxa haysato fakriya haysato intaasoo cudurna waa isku wada nooc cudurka baahida iyo cudurka da cudurka eh iyo cudurka jahliga iyo cudurka kalaba waa intaas shaqala-aantaaba waa iskuwada waa iswada keenayan waa isku waxla cudur marka cuduradaas marka inay ka saaraanay ahe dadka waa garta marka cali sidee lagu abaabuli karaa mar kale howlgalka oo sidii eh, oo hore ugu socday iyo si kasii fiicanba ugu socon karaa waa la karaa a b c d ubaahan taha dadki kasbo oo horta hadda ayaga waxay kala tabanayaan meel ka oo maxaa layidhahdaa sida wejiga la koobaad hadda ciidamada kaala dhex dhigay wejiga labaad maxkamadihii hirshabeelle soo sameeyey meesha dhibaatada ku taagan tahay waa hirshabeelle meelaha kale waxaan inala wadaagina jirto oo ceebteeda maxaa layidhahdaa qabaail aan qabiil maba dhihi karaba afartan oday wax ka yar waa qaraabo istagaalayso ay u badan tahay power houseka soomaaliyana eh oo inay ayagu horkacaan awoodii la sabay ay jebiyaan ama dib xoreynta horkacaan ama u eedano ciddii maaragtay lagu haleynayo taladeed tare iyo taladii dhexe iyo tii hirshaba waxna kama maqna marka dadkaas waxaa loo bahanya in cadaalad inta loo sameeya la horkaco lana dhaqaajiyo waxaa kaloo loo bahanya in istraatiijiyo loo dejiyo sida aan sheegay tuulada aad qabato intii istraatiijiyo ee nimankii haystay oo hore u haysto nabadiidka ama khawaarijtii ma haysa waxay leeyihiin madax sakawaad iyo madax waxay leeyihiin istidlaa iyo madax maxaa xisbo madax mawaali waxaas waan soo qabtay iyo waan hayaa iyo way iidaysan yihiin iyo tabeelahooda dhegsan intaba lama hayo way ka baxeen waa soo galnay kadib way qaxiyeen istraatiijiyada hadii lagu laabto madaxa wareeray noqonaysaa soomali lama faaiidi doorna dawladda laga faaiidsana laakiin hadii istraatiijiya saxa la imaadaan way samayn karaan way dhamaystirmi kartaa mashruuc adilfaraynta ee madaxweynuhu bilaab si guud eh, sidee lagu xali karaa colaadahan eh, beelaha hadda dhex yaala iyadoo sidoo kale looga gudbi karo silsiladahan isdaba yaala ee horyaala howlgalka taas aada u fududaha dadkan beelaha isdagaalayo waa walaalo teeda kale iskuma heystaan ilaa dhaqaale oo er shidaal meesha kama qodna waa goofo faqalalan waaad waxaa ka dambaysa maxaa la dad shisheeye oo aan dadkan deegaankaas aan ahayn amaba ha ahaadeen khawaarij ama ha ahaadaan dad kaleoo kasii shisheeyo ka xadiidfo ama ha ahaadaan maxaa la yihahdaa dad caalamiyaba ha ahaadaan waxbaa isku diraya oo keliya ama shayaadiin ha ahaato insi iyo jini waxay rabaan maaragtay cid wax taxa loogu geysta jirin ceel shidaaloo laga baabaasadaaan jirin laga dhaqaalaan jirin dhulka la isku haysta xataa dhul nool maaha oo la nooleeyay ama beera leh ama kalluumaysi leh ama istraatiijiyada ama ganacsi leh ama warshadale maaha waxaa la isku hayo waa dhul iska ilaahayo baabaxsan marka taas way fududahay sida loo heshiisiiyo waxyaabaha kala tabanayaan maxkamad u kala qaado iyo xeerbeenti dhex fadhiisato iyo xoog dawladeed oo yac kala nahay ubaahantaha oo keliya xooga dawladeed istaabka koowaad waa la diro waan hambalyaynayna laba boqol oo tinika in ka badana loo diray waayadan waxba lagama soo sheegin marka istaabkii labaad taasi waa nabad dhaline nabad ilaalin waxay u baahan tahay booliiskii oo farihii dawlada la falgalo shacabkii iyo jiifafkii iyo cuqaladii meeshii dadkii aanu goraasi marka loo xisaabtamo lagu xisaabtami lahay u baahanta iyo maxkamadii lagu sii wareejiyey dadkii meesha maamulay dowla gadaal arrinka ayaa kulug laal isdhihi karaa marka marka waxaa waaye qof kasta qof bukaana waa she shaybaar unbaa sheegi kare anagu shaybaar ma gelin waxaa la rabaa laakiin markii la yidhaahdo qofka xagee laga haya cali maxamuud cadow oo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay waxaa hakadka geliyay howlgalladii ka socday gobolada dalka iyo isku dirka beelaha iyadoo ay aanooyin qabiil ay ka socdaan qeybo badan oo ka mida ah galmudug iyo qaybihii ugu dambeeyey barnaamijka falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ayaad degaysanaysaan markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe Ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay allaylehe balaayooy nin badbaada haysto allaylehe balaayooy ku baahday adigo ku baaqay waa nacas aniyaa bashiiro waxaad ka tagta allaylehe balaayoy markaynaba dubaadoy allaylehe balaayoy ninkaan kuu birdhigine ka baxsadayna waa fulay waxaad ka tagtay allaylehe balaayooy baroor noqotay guusha wardalaba qudhaad waxaad ka tagtay waalay badeexuma ubiyaysanaaya war adinkuna waxaad ka tagteen dulmigii la biiriyo ilaah waa banjariyaaye kibirkii bataagayri buu kuu ballamiyaa war gorgarow calayscuntaa wuxuu ku sii daray dhaaxaad isbuunbuunisee ba'ay makaa yeedhay waar bashiirow adba waxaad ka tagtay haddii aanan balaayo gelinye warnamiyaw lankii bilaayay ambertumada eh. boorjay biyankashubado ambambaha eh. wiilishay ba'aytiis weeri jarti aryamadee waxaad ka tagta eh. laambaal maraw kiberime ma badbaadiya war kalamaanay bakhisii in dhageello balada uu ka digaayay berri baan akhrin doonaaye haddaan baab kala eego barbarkii la eegaba adduunkuniya baarkiisa baroortiiyo dagaallada batiyo ba'ayda yeeraysa balaayada dhacaysa iyo fidnada beentu wou sabab war axmedo waxaa kaloo la yidhi isbahaysi guud buu nafluhu bilix ku yeeshay yeeshaaye qof waliyo dhankuu buuxiyaa la laysku beegaaye qofka hartiisa boganaysa waa laga qorboodaaye boqolkama tagiyo geesigaa bixiyo duulaane markaad hiil bidaysa ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa <laughs> doqoneedebkaabe iyo dheegi jari aryaannaha waxaa kaloo la yidhi balaaya beydka ku dhex taal bannaan looga baxsada balaayaa beydka ku dhex taal bannaan maa looga baxsada eh. eh. war bilaaysinhaysaboobow malanku basada eh. odawi siinbasada u birta malka asalo warmadaya wanna cabdulla waxaan ka maqli jiray isagoo leh ii baneey baneey mahaaye ay ka bilaabataa balaayo gobya mas heesu reed war kalamaanay war ma haysiine geedda soomaali la yidhaah waa isku dhex yaacday jidkay u socotana ma taqaanno biigaduuafirigsiyanwarmadeeyo warkaan ha dhex geline waxaa isku dhacay ilaalada madaxtooyada hirshabeelle iyo ciidanka ilaaliya amniga ayraboorka jawhar oo ka tirsan guutada danab ee xoogga dalka hase yeeshee waxay ugu darneen afhayeenka madaxtooyada hirshabeelle daa'uud xaaji ciro marka uu yidhi maleeshiyada danab ayaana soo weerartay marka waxaan la yaabanahay danab hadday maleeshiya tahay yaa ciidana waarsoo lama odhan guutooyinkii danab gorgor duulayaa jira duufaanna waa yimi warwaaqla waxaad ka tagtay dowlad baynu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray war guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdixakiin luqmaan oo gaadiidka la xabadeeye la socday ciidanka danabna ay ku eedeeyeen inuu fakinayay askari madaxtooyada hirshabeelle ka tirsan oo dilay askari danab ah wuxuu yidhi dunida iyo balaayadana loo isticmaalay weligay ma arag mana maqal waa gartiisoo weligiis furun ma tihin war wixii hirshabeelle khawaarijtu qaraxyo ka geysatay odagu ma joogin miyaa war guddoomiyuhu wuxuu yidhi garoonka jawhar iyo magaalada inta u dhaxaysa ayaad intaasoo rasaasa kula kulmaysaa qorshaha bay iiguma jirin mana filayn gudoomiyaha walaawswadii li sheega umanjeey naftiis war maxaa idinku dhacad xasaanaduu leeyahay gudoomiyaha baarlamaanku in la xabadeeyana xaq maahan war wasaaradda gaashaandhigu waxay sheegtay eh. wixii dhacay inay ka xun baarisna lagu samaynayo war maxkamadda ciidamada waxaa la sheegay inay magaalada jowhar tegayso ciidankii isdilinna inay dacwadooda ku qaadaysa isla goobta marka maxkamadda ka war ninkii wax dila isaga eedeeye war war ma haysaane maxkamadda ciidamada waxaa la hor keenay koob iyo qof oo ku eedeysan inay al-shabaab la shaqaynayeen oo ka tirsanaa maamulka degmada hodan oo gudoomiye waaxeed iyo gudoomiye laameed ahaa iyo shabakad ku xihan oo la yidhi waa la shaqaynayeen hooskasi baa lagu qaraabanahayey war rag baa ku dallacay rag iyo dumarba way isugu jireen maaliyad iyo qariye iyo sirgudbiye iyo hubqaadana waa kala ahaayeen war guddoomiya cali fahla jaran ma ku qaatay dallacay war waa lagu dallacay haddii lagu yidhi eh. yaa ka xiga dallaqaadda warba wasiiriya guddoomiye degma miyaa laysugu darahayaa war degmada hodan aan arkay sida loo qurxiyey eh. miyaa masaskaa laga soo qabtay war miyaadan maqal khawaadhija iyo ibliiskuba aadanaha qalbigay ka galaan warba wacalifaa lasu u nadiifinahayey miyuu qashinkii soo saaray war shabakadaan la fili mayne eh. markii degmada laga soo qabtay bulshada bulshadaay maamulayeenoo degmada adeegga u doona jirtay iyo xubnihii maamulkoo iyaga la shaqay jirayba in ay nool yihiin iyo in kale istaataabteen war ma haysaane guddoomiyaha degmada hodan maalin dhaweed waa ogeedeen jidkii xarigga laga jaray maantana arga qurux badana xarigga laga jaray interlogyaduna isma yaqaanaan marka horaa waxaa loo yidhi ninna dheef buu kuu dhex joogaa ninna dhaqashuu kuugu dhabargo'ay war anuguna waxaan maqli jiray ninna dhabashuu kuugu dhiidhiyey ninna dhuuniyuu kuugu soo dhacay warana anna waxaan maqli jiray soomaaliya waa mashruuc war kalemaale waxaa idin su'aalayaa madaxweynaha maraykanka ra'iisul wasaaraha ingiriiska iyo madaxweynaha faransiiska carruurta reer falastiin maxay ka halleeyeen war axmedow war mahayshida madaxweynaha somalilan muuse biixi wuxuu yidhi u dulqaada qaadan mayno carruurta falastiin in la laayo falastiinna waannu garab taagannahay buu yidhi hiiliyaho waxay naga doonayaanna warsiinaynaa buu yidhi warwar ma haysaane ra-isul xamse wuxuu noqday jaamacadda carabta oo dhan mas-uulka ugu geesisan war madaxda jaamacadda carabta adimadii iska dhaafa xataa carabkii reer galbeedkaa ka qaataa la yidhi maxay ku hadlaan war axmedheero waxaan maqli jiray nin walaalkii iyo hiili yidhi hooga laabaday aryaadhaha su'aashii axmed hee kama jawaabina mid kalaan idin weyddiin rabaa waxaa yuuduyoon gaashow tin u laysooyaayaa dhaqan waxayuuhu duuyoon gaashow yatiin u laysooyayaaqan war aniga qudhaydu ina weydiinayaa khawaarijtu eh. waxa shacabka soomaaliyeed muslimiinta mar kasta waxa suuqaan war taas cabdiraxmaan cabdishakuura mar hore ka jawaabay oo wuxuu yidhi eh. ay shabaabku la dirirsan yihiin war taas ayagaa ka oo waxay dhaheen eh. waxaan u aanaynaa dadka muslimiinta ee falastiin lagu dilayo warbowtariis wasaar xamsa ka jawaabo wuxuu yidhi khawaariijta iyo yuhuuddu isku mid weeye haddee war adduunyada intii wax garatoo damiirla waxay aaminsan tahay jamhad xorriyada u diriraysa inay tahay waxa israa'iil la dagaalamaysaa dowladahana israa'iil aan garab taagannahayna inay qaldan yihiin sababtoo ah ma aha laba dowladood waxa dagaalamaya marka adduunka dhan baa isku qasbaya maxaad ka rabtiin war shacab masaakiin oo dhulkooda la haysto iyo gardarra garab ogaa dagaalamaya warwar mahaysaana waxaa la yidhi saddex lagama raysto gardarra garab og gaajo guri og iyo cudur geeri og war waxaa hore loo yidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhayo gadheer bay saaran warna waxaan maqli jiray gari ma kaa baxdaa adiga ma ku gashaa adiga ma ku geydaa adiga talo ma kaa godaa war waxaad ka tagtay godob ruuxii laga galay gocashada ma warwar ma haysaana reer falastiin oo hees af soomaaliya ku heysay markii ay dhegaysteen khudbadda ra'iisul wasaaraha waxay dhaheen garqaato yuhuud yahay garqaato yuhuud yahay aryaadhaha samigae cabdullana wuxuu yidhi waxaa godob taalloo geela garceexoo ii maagoysiido waxaa godob taalloo geela garceexoo ii maagoysiido war kalemaanay war mahaysaane dagaaladii beelahoo lagu eedaynayay dad dan inay hurinayaan inta badan waa la soo gebangabeeyey sababtoo ah waad ogeydeen in shabeellada dhexe ciidan la kala dhex dhigay ciidankiina waxay meel fagaara ah isugu keeneen eheladii dagaalantay dhinac walba markii uu hadlayna waa la calool xumooday hadda qaraabo isku qaaday oo dad ehelahoo is wada garanayaa isdilay ciidankuna waxay sheegeen ciddii tillaabo dambe qaadda inay tallaab cad ka qaadayaan dadkuna waa isku daaleenoo markii horeba waxay ka taagnadyaan marna kale celiya beelihii kaloo aagga matabaan ilaa etoobiya dhexdeeda isku dilayna ceel habreed meel la yidhaaho deegaanka soomaalida etoobiya dhexdeeda ahaa la iskugu geeyey ugaaskii beeshaasna hadda ka dhacay labadii jufoo dagaalku dhex marayna aammiintay ugaaska ugu kaalmeeyeen sababtoo ah awalba wax kala habaaroo kale celiyay weysnaayeen ciidannaba sugida soomaalida oo dhulka intaa jira tegayna waxay dhaheen tallaab cidii qaada mar dambe laba tallaabaan ka qaadaynaa falkii xanuunka badnaa ee dhuusamareeb ka dhacayna beeshii geysatay bayaanay soo saartay ehelkii dhibaatadu gaartay waa u tacsiyeeyeen galmudug beelihii dhistayna waa u tacsiyeeyeen dembiilayaashii dhibka geystay oo ilaa jufada hoosoo ay yihiin la sheegayna waa keenayna keenaynaahay dhaheen mar dambe inaan dhuusamareeb wixii oo kale ka dhicinna waa ballan qaadaynaahay dhaheen hadda marka waxay u muuqataa waxa lagu ballamay haddii si dhab ah loo fuliyo in xaaladdu ay fiicnaanayso sababtoo ah fidnada wixii ka dambeeyey oo abaabulayey waa kashafmeen aryaadhaha galmudug iyo hirshabeelle haddaan lama kelmadood idhaaho kow galmudug aan ku horeeya waxaan leehay awrala cilmi qurac boqol sano ka hor waxay idin tiri haddaan shar ninkeeda lagu gubin adduun shayba ay ka soo qaad eer hirshabeellea ii soo herayo waxaan iyakana leehay maymuun biyow lixsan sano ka hor waa tii tidhi heer masiiba haddaad maslaxay tidhaa midka mawdku fuulaan maara loo helay mugga lamada sheegay dadka jooga waxaan dhihi lahay lamadaas gebdhood allah u naxariistaa ha kamaan yaraanina war cabdulla warmay sida waxaa la yidhi guurtinimo hadday dhimato oo garasho doorsoonto garba siman raggi iyo fadhiya guriga kuu muuqda gabdhihii mar baad xaajadan gala tidhaahaa fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeenii falanqaynta wararka idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaan barnaamijka mid lacin ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo